bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وآlihi وصaxbihi أجmaعين qala الmؤلف raximah اllahu taعaalى fasl alsm drbani nakiraة whuwa ma shaaca fi jinsi mawjuudi karajuli aw mqadari kashamsi wmacrifaة whuwa sitaة ilى akhirih musanifka inta wuxuu kaga hadlayaa abwaabtii naxwada asaasku ahayd intii hore waxaad moodaa inay tahay muqadimaad iyo abwaabta oo taasiisiga ah oo naxwada ay ka kacdo intana abwaabti weeyaan marka wuxuu ka bilaabay taqsiimu lismi ilaa nakira wa macrifa taqsiimka asmaada la qeybinay waa badan tahay fataaratan yanqasimu ilى macrifati ilى macrifati wa nakira kama naxnu fi huna wa taaratan ilى mucrabi wa mabniyin waqad sabaqa alxadiiثu canhuma wa taaratan yanqasimu ilى marfuuci wa mansuubi wa majruur wa taaratan yanqasimu ilى mudakari wa muanath ilى aakhirihi marka aqsaamta ismiga waa badan tahay marka intan waxaan ka gelaynaa taqsiimkiisa min xayثu tacriif w tankiir markaasuu uri walismu darbaani nakiratun weeyaan alqism اlأwl aw darb اlأwl nakira wahwa maa shaaca fi jinsin wax ku faafay jinsi mawjuudin jooga ka rajulin aw muqadarin mid la qadaray ka shamsin waxaa la yihahdaa maa shaaca fi jinsin mawjuudi laa yakhtasu bihi waaxidu duna aakhar nakirada waxa weeyaan shay caam ah wixii ku dhex faafay oo yantabiqu calaa hada kama yantabiqu cala athaani hada rajul tiraahdid adiga rajul waa tahay ninkaas rajul waaya kaa kal rajul waayahay wahaakada marka shuyuuca lagu sheegaa sidaas weeyaan laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhar marka la leeyahay macrifadii aqsaamteedii baa ku baxaysa oo waa maxay nakirada haddii la yidhaahdo mathalan saraqa rajulun nin dhihi kari maayo anaa rajul ah eh, maxaa goormaan aan wax haday kuma dhihi karo markaasaad leedahay adiga waaxid min arajaal baa tahay laakiin hada alismu yantabiqu calaa gayrika kamaa yantabiqu calayka marka haddii rajul wax laga sheego macnaheedii ma aha qof keligiis kuma doodi karoo dhihi kari maayo anigaad wax iga sheegtay bikhilaafi alcalam wاdamaa'ir wagayriha kama sayaأti aw muqadarin ka shamsin waxaa leeyahy shamsin lafdigaas waxay magac u tahay kowkabkaas nahaariga ah oo maalinta iftiinka ilaahay sabab ugu dhigay inay noo keento ayada lafdi ahaan nakira waay laakiin nakira ha ahaatee hada ism laa yanطabiqu calىa mawjuudin mawjuudiina kathiiriin liannahu shamsadii waaxid waay magacan inuu macrifo ahaadu ahaaye maca daalika nakiraa loo isticmaalay isticdaadan liwujuud amhaalihi muqadaran waxaa la qadara inay shumuusta badan tahay yaa la qadara walow waaxid baa iska ahaatee walidaalika ayadoo shamsina waa nakiro ashamsi haddii la yidhahdana noqonaysa marka waxaa laga yaabaa tacriifkaas hadda fii haadihi alxaalam waxay ay naxwiyiinta hore u qadareen inay tahay wax iska macquule hadda waxaa la yidhi bacda eh, fadaaigii ama fadaa markii la dhex galay kawaakib badan baa la arkay oo yani taduuru fii falaki shamsi lagu magacaabay eh, almajmuuca ashamsiya la yidhaahda kawaakib oo ayada fi falakiha wa kulaha tudii ida kaana hada اliktishaaf صaxiixan marka shamsidii waxay noqonaysaa yani isim oo nakiraa yanطabiqu calى tilka اlkawaakib marka ashams haddii la yihahda mida ugu weyninka badanne ee koonka iftiiminayso yaa loo yaqaana marka sidaasay ku noqonaysaa wax macquula wa macrifatun iyo macrifa nakiratun iyo wa macrifa wa hiya sitatun weeyaan macrifadii waa lix addamiiru wa huwa damiir waxaa la yidhaahdaa maa dala calaa mutakalami mutakalimin aw mukhaatabin aw ghaa'ibin marka damiirkuu musanifka ka bilaabay macaariftii lix buu ka dhigay waxaa ka fahmaysaa ana nakira laa tadkhulu taxta xasrin nakira waa badan tahay macrifadana wax kooban weeyaan waa nuqto nuqtada labaad ana nakira hiya aslu lilmacaarifi binisbati lmakhluuqaat makhluuqaadkan oo dhan ou ilaahay abuuray binisbati lanaa shay kasta waxaa weeyaan nakira u asal ah markaa kadib uu macrifo noqonaya hadda wiil baad ahayd marka kadib baa magac lagu raadiyo lihi maxaan u bixinaa xataa tatamayaza can ghayrika sidaasa waxaa la yidhaahdaa macrifo nakira u asal ah walidaalika annakiratu hiya akthar walidaalika waxaa haboon qaarkood inay yidhaahdaan nakirada in la hormariyo marka lixdeeda laga sheekeeyo in la yidhah wamaa cadaa dalika fahuwa nakira marka tacriif nakira uma u baahnabo haddaad tiraahda intaasaa macrifa wixii kasoo haray waa nakiro inaad tiraahda maa shaaca fii jinsin mawjuudin umaba baahnidba marka macaarifti damiira laga bilaabay damiir luqatan waxaa lagu yidhaahdaa waa alistitaar asalka waxa weeyaan qofka qalbigiisa damiir laga cabira waxa weeyaan ninkan fii damiirihi kada yaa la leeyahay liana alqalba mustatir ayib damiirkana waxaa loogu magacaabay cilaaqadiisa ana almustakhdima lahu lam e, yukhbir can ismihi wainama istacmala badalahu hada damiir wakaanahu kanaa bihi can ismihi wa satara ismahu markaad tirahdid Eh, ana aad tiraahdeed magacaadana cali cuhmaan buu ahayy khaalid wixii lamid ah magacaadii waad dhaaftay damiirkaanad isticmaasha wa kaanaka admarta ismaka wastakdamta hada ashay eh, badalahu addamiiru wahwa maa dala calaa mutakalimin wixii ku tusiyo qof iska hadlayo mutakalim waxaa la yidhaahdaa eh, qofka asiga iska hadlaya ama hamzu isaga hadlaya oo ana eh, yuu leeyahay ama ama nuun buu ku hadlaya oo naxnu uu leeyahay labadaas mutakalima la yihahda aw mukhaaabin nin oo lala hadlayo qof lala hadlayo mukhaaabkaas shan bay noqon kartaa mufrad mudakar anta mufrada muanatha anti laba mukhaataba antuma dumarkiina antuma isku mid wa carabi dumarka iyo iyo iyo ragga tahniyada markay yihiin fi hada albaab iyo raggii antum iyo dumarkii an iyo antunna shantaas mukhaatab waay aw ghaa'ibin maa dala calaa ghaa'ibin oo shan kale ah oo huwa hiya humaa hum hunna igana ah wahwa damiirkii imaa mustatirun inuu yahay damiirka wuxuu u kala baxaa damiir baaris ah oo muuqdo iyo damiir qarsan waa noo imaan doontaa musanifkaa kala cadayn doona albaarisu maa lahu suuratun fi lafdi wax la arki karo ona la qoraya damiirkaasaa baaris la yihahda mustatirna cagsigiisa waay maa laysa lahu suuratu fi lafdi mustatirkiyaa laba u kala qeybsamoo kalmuqadari wujuuban mid wujuubnima lagu qadaro fii naxwi aquumu wa naquumu aquumu iyo naquumu waxa waa damiirka ku qadaran aquumu ana naquumu naxnu ah ku qadaran maca daalika in la qariyo waajib weeyaan alamaakin alatii yajibu istitaaru damiiri sagaal baa la gaarsiiya uu ka mid yahay ficilka mudaaric oo hamse lagu bilowday asoo nuun lagu bilowday asoo lagu bilowday saddexdaas mudaarica iskale ficilkii amar oo mukhaadab bimufradi mudakar idrib ismac hadii laleeyahay wujuuban anta ayaa laleeyahay waxaa lamid ismu lficli waxaa kamid ah baa laleeyahay khalaa iyo cadaa iyo xaasha haddii afcaal ay noqdaan waxaa kamid a ah almasdar annaaib can ficlihi darban zaydan hadii la yiraahdo huwa yaa ugu qadaran marka waxaa kamida eh, ficl tacajub ma axsana zaydan hadii layihahdo faacilka axsana damiir mustatir wujuban amaakintaasoo dhan maa yajibu istitaaru eh, adamiiruu kamid yahay marka damiirka mustatirka musanif waa noo sheegi doonaa waa waxa weyaan maa laa yaqacu mowqicahu daahir isim daahir booskiisa wuxuusan dhici karin yaa damiir mustatir la yidhaahda aw jawaazan wa imaa mustatirun jawaazan في naxwi zaydun yaquumu ficil mudaarico ya lagu bilowday huwa a ku qadaran waa la muuji karaa aw baarizun wa huwa imaa mustatirun inuu yahay aw baarizun inuu yahay wa huwa baariskiina baariz waxaa la yihahdaa taan soo niri maa lahu suuratu fi lafdi wa huwa baariskii imaa mutasilun inuu wakaafi akramaka taadaas hadda waa damiir waana mutasiloo waxay la xiriirtaa e, caamilkeedu ficilka qaamo bay la xiriirtaa akramaka kaafkaas waa damiir wuxuu la xiriiraa ficilkiisa waana mafcuulu bihi wahaai ghulaamihi oo kale yaa kamid eh, hadaa tiraahd e, hadii aad tiraa ghulaamihi hadaa tirahda marartu bimuxamadin hulaamihi haddaad tidhaahdid damiirkaas hulaamihi waa damiir mutasil ah oo caamilkiisa la xiriira liana almudaafa huwa alcaamilu fi lmudaafi ilayh aw munfasilun aw noqda damiirka mutasilka waxaa la yidhaahdaa maa laa yubtadau bihi walaa yaqacu bacda ilaa damiirka mutasilka weeyaan munfasilkana cagsigiisa maa yajuusu liftitaaxu bihi wayaqacu bacda ilaa munfasilkana kaasaa la yihahda ka ana wa huwa wa iyaaya waay ana hadda damiirkaas waa damiir waana munfasilo caamil lama xariiro huwa iyo iyaayana waa lamid walaa fasla ma jiro maca imkaani اlwasli haddii ay suuragashahay asoo damiir fasli in lala yimaado hadday suuraga ay tahay asoo damiirkii lala yimaado asoo mutasil ah in munfasil lala yimaado ma banaano oo waxa weya had jirtaan qumtu ta'daas hadda damiir mutasila ah waay saas ay kugu suuragal tahay ma dhihi maysid qaama ana ma dhihaysid oo ta'di ana intaad u badishay damiir mufasilka ma dhigaysa maadaama amkana laka alityaanu bidamiir almutasil badala min almunfasil akramaka kaafkeeda dhihi maysa akrama eh, ma mathala ma dhihaysa akrama ana ma dhehaysid anuu i karaamay adoo rabtid ayb markaasuu wuxuu ku leeyahay ilaa fii naxwi min salniihi bimarjuuxiyatin wa danantuka huwa kuntahu birujxaanin ilaa fii naxwi lhaai hadaas iyo wixii lamida oo min salniihi ka mid ah yaa waxaa banaan damiirkaas oo mutasilala imaan kara in mufasil looga weecdo oo aad tiraahdi salnii iyaahu io salniihi labadaba waa kuu banaan tahay laakiin bimarjuuxiyatin in la kala fasliyo waa laga raajaxsan yahay oo salniihi ina tiraahdid oo tiraa sal waa ficil amar nuunti waa wiqaaya alyaau luulaa waa mafcuulu bihi awal damiirka dambadna mafcuulu bihi thaani waay faacilkana anta salnii anta waay marka hadda damiirkan oo salniihi oo dambeeyo yajuusu fasluhu wa wa wa wasluhu qaacidadii marka maxay ahayd maadaama mataa amkana alityaanu bidamiiri mutasila laa yajuusu alcuduulu canhu ilaa gayrihi min almunfasil saasay ahayd ilaa hadihi ta ilaa salniihi salniihi waxaa laga jeedaa ficil kasta oo mutacadi ah oo laba mafcuul u gudbayo walaysa asluhumaa mubtadaan wa khabran yaa salnihi lagala jeeda marka bimarjuuxiyatin ayadoo fasliga laga raajaxsan yahay iwa danantukahu iwa kuntahu maahine ilaa fi danantukahu wa kuntahu birujxanin oo danna iyo kaana waxaa ku banaan damiirkii fasli iyo wasli wasliga ku banaan qaacidadii bay khilaafsan tahayo asoo damiirkii wasli laga imaan karo yaa faslina uu banaan yahay bal fasli inuu banaan yahay ma ahane annahu huwa alarjax in la yidhaahdo danantuka iyaahu arjax min danantukahu in la yidhaahdo marka danantukahu waxay kaga duwan tahay salnihi waa ficil mutacadi ah oo qalbi ah danantukahu ilaa mafcuuleyni wa asluhumaa mubtada wa khabr liannahu dani akhawaadkeeda waxaan aan ognahay calaa maa mara bina min alabwaab annaxwiya annaha min anawaasikh nawaasikh ibtidaa nawaasikh almubtada walkhabr waa nawaasikh markaan niri macnaheeda annaha khaasat bilmubtada walkhabr marka intaas waxa weeyaan waa matni oo aada moodid yani alghaaz sida musanifkii lafdiga in la gaabiya la raba macno badanna in lagu sheegaa la doonaya markaasaa waxaa weya alfaadi kulligeed cibaara can rumuus waay marka rumuustow meeshaas ku aruuri buu hadda kuu faslinayaa yanqasimu lismu waa qeybsamaa bixasabi tankiiri watacriifi ilaa qismayni buu u qeybsamaa sharxi waay nakiratin ilىa nakirati wa hiya alaslu walihaada qadamtuhaa nakirada inay asal tahay yaan ka bilaabay buuri marna macrifada waa laga bilaabi karaa oo lictibaar ana almaxduuda gayru eh, almutlaq shayga yaroo kooban iyo shay aan koobneenoon mutlaq iska ah in macrifada laga bilaabo yaa meeshaas munaasab ah oo wamaa cadaa dalika nakira w macrifatin wa ilaa macrifatin u qeybsamaa wa hiya alfarcu waa weli haada akhartuhaa sidaasaan u dimari buuri fa ama anakiratu fa hiya cibaaratun camaa cibaaratun cabirid waa camaa shay la cabiro shaaca ku faafay fii jinsin mawjuudin jinsi badan oo mawjuud ah aw muqadarin jinsin la qadaray midka hore ka rajulin waay wa maca dalika mawjuud munطabiqu calىa ashyaa kahiira min hada اljinsi oo imisa hadda rajul maanta ah waxaa laga yaabaa dhowr milyaaray gaarayaan fa inahu mawduucun waxaa loo dejiyey rajulkan limaa kaana wixii ahaaday xayawaanan xayawaankoo naadiqan hadlayo dakaran haddana lab ah oo macnaha dumarkia ah inta ku baxay fakulamaa wujida markii la helo min hada اljinsi waaxidu hadaa la helo fa hada اlismu isimkan asiga eh saadiqu calayhi wou ku rumoobaya wthaani midka labaad ka shamsin oo kale waay fa inahaa mawduucatu waxaa loo dejiyey limaa kaana wixii ahaaday kowkaban nahaariyan yansakhu duhuuruhu markuu soo muuqdana ou baabi-inay wujuuda leyli habeenka jiritaankeeda fa xaquhaa waxa weeyaan shamsadii an tasduqa inay ku rumowdo calaa mutacadidin wax badan oo tirsamaya kamaa ana rajulan kadalika siduu rajulkii saasoo kale u yahay wa inamaa takhalafa dalika midkaas waa dib dhacay oo waa la waayay min jihati min jihati cadami wujuudi afraadin afraad in la helo waayitadeeda awgeed yuu dib uga dhacay in sidaas loo helo lahu lishamsi afraad kale oo shamsadii lagu magacaabaa la waayay fi lkhaariji walow wujidat haddii la heli lahay shamsooyin badan lakaana hada lafdu wuxuu ahaan lahay saalixan lahaa mid u rumoobo fa inahu lam yuudac shamsi lama dejinin calaa an yakuuna khaasan inuu ahaado ka zaydin iyo camrin oo kale wa inamaa wudica waxaa la dejiyey asmaaa alajnaas ka wadci asmaai alajnaas sida eh, asmaa alajnaas u yihiin wa inamaa waa la dejiyey wadca asmaai alajnaas nuskhada saasay ku fiican tahay waana la dhihi karaa laakiin eh, hadda anig waxaa ii qoran wa inamaa wadica asmaa alajnaas xoogaa cibaaradaas khalal baa ku jiro waxaad moodaa wa inamaa wadica wadca asmaai alajnaas in la yidhaahdo waxaa laga yaabaa khalal nushadan ku yimid inay tahay ayb marka taas waxaan hore usoo nariyey waa markii aan la helin kawaakib kale oo muwaasafaadkii shamsada laqayb la qeybsanayso hadda calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin majmuuca oo shamsiya jirto oo fii falakiha ku dhex jirto oo nafsi shay ayada ah nuurteeda midaan ayba lahaanina idaa sadaqa hada alkalaam waxaa weeyaan marka shamsadii nakira caam ah ay noqonaysaa annaga markaa waxa weeyaan bixasabi maa dahara lana fi dalika alfatra asaabiqa inay hal keligii tahay bay ahayd markii hore laakiin hadda haddii la helo shumuus badan oo magicii uu ku rumoobi karo oo muwaasafaadkii shamsada la qaybsado khalaas marka waxaa leeyahy shamso weeyaan ayib wa ama almacrifatu macrifadii fa inahaa tanqasimu waa qeybsantaa sitata aqsaam inay u qeybsantaa marka sitadaas oo kale ilaa sitati aqsaam mansuubun binasci lkhaafid alqismu alawal addamiiru weeyaan wa huwa acrafu sita lixdi asaa ugu macrifo badan marka wuxuu ka musanifka ka wareegtay inuu yidhaahdo addamiiru acrafu lmacaarifi naxwiyiintii hora saas dhihi jiraa layidhi markaasiiba wehi baa ku baraarugo wuxuuri acrafu lmacaarifi bacda asmaai illaahi tacaala marka ilaahay sida asmaadiisa loo yaqaano wax loo yaqaano ma jiraan ninka muminka aha marka asiga sidaas sousan u dhihin baa wuxuuri acrafu sitta lixdan macaariftoon ka hadli doono waxa ugu horeeya damiirka ugu horeeya walihaada bada'tu bihi asaan ka bilaabay wa caftu waxaan ku cadfay baqiyat almacaarifi calayhi macaarifta kalena asaan ku cadfay bilafdi thumaan kula cadfay buuri marka humadaas waxay tusinaysaa annahaa mutaakhira rutbata can damaa'iri sidaas bay tusinaysaa marka waxaa laleeyahay limaada saara damiiru acrafa min gayrihi min almacaarif waxaa laleeyahay lianna qofka bani aadamka siduu asiga naftiisa u yaqaan haddaad tiraahda ana facaltu kada adaa iska hadlaysid sida adigaad isu taqaanid waxaad u taqaanid ma jirto mukhaaabkiyaa ku xigo qofka aad adiga la hadlaysid qof hortaada ka muuqdo ood horena u taqiinay sida aad u istiicaabaysid ood u taqaanid cid kalood u taqaanid ma laha damiirka khaybada laysku haysta waxaa leeyahy damiirka hadduu qaa'ib yahay oo la yidhaahdo huwa qad facala kada hadii la yidhaahdo laba shay baa damiirka loo isticmaala horta kheybada waxaad ogaataa kheyb waxaa luga alcarabiya loo yaqaanaa maa cada almutakalim walmukhaatab ninka saddexaad walow kaana macakum fi lmajlisi kheybaad uga hadlaysaa ninkaanan la hadlaan waxaan leeyahay mathalan wiilkaadaa kula joogo maadaa facala ibnuka fi lmadrasa markaasaa waxaan ku huwa najax qad najaxa fiiri meeshuu wax ka fadhiyaa adanku aan kaaga aan kula hadlaya wiilkaygaan kaagaga hadlaya markaasaa waxaan ku huwa qad najaxa ayib marka maxaa huwa loo leeyahay waaba meeshii buu fadhiyaa liannahu maa cada almukhaadab walmutakalim ghaa'ib baa la yihahda luga alcarabiya marka fiiri heybkii ma aha qofkii majliski markasta inuu ka maqan yahay daruuro ma marna asagoo majliska ka maqan waa laga cabiraya huwa facala kada waa maqan yahay asagoo majliska joogana waa waa waa lagu magacaabi karaa marka waxaa leeyahay ninka qaa'ibka haddii uu majliskii fadhiyo tacrifuhu ka macrifati lmukhaatabi waa hal suuro waay mar hadduu majliska ka maqan yahay haddii macruuf ladayka ou yahay markaa walada almukhaaabi oo tacriifkiisana dihniga ou yaho nin la yaqaano macruuf laga hadlayo wahwa alakhar macrifo waa yahay laakiin waxaa isweydiin leh ninkaa majliska ka maqan oo la yaqaano oo damiirka ah siduu isimkii calamka ahay ugu macrifo badan karo in zayd min annaasi laga hadlo cali iyo cuhmaan iyo khaalid iyo maxamed in laga hadlo oo lafdigooda la isticmaalo iyo ayagii in damiir loo isticmaalo darajo weyn oo isdheeryihin min xaysu lmacrifa ma laha laakiin waxaan u malaynayaa damiirka ghaa'ibka ah min baab eh, waxa weeyaan ilxaaqi bacd alajzaa liaslihi unbaa loo yiri mooye damiirka qeybaha isimka caalamka kama macrifo badi karo bal qola naxwiyiinta kamid ah waxay leeyihiin damiirka qeybka ah haddii marjiciisa nin la yaqaano ousan ahayn macrifo maba ahabo waaba nakiro oo haddii aan idhaahdo mathalan ninyahu jaaanii rajulun fa akramtuhu haddaan idhaahdo rajulkaas waa nakiro damiirkan fa akramtuhu dane rajulkii u laabana marka kayfa yakuunu rajul nakira w damiir aladi yarjicu ila nakir yakuunu min acrafi lmacaarif kayf marka dad oo naxwiyiinta waxay ku doodayaan haddii marjica damiirka uu nakiro yaho nin macrifo uusan ahayn bimathaabati marjicihi ou la darajaha waaba nakirabo taas marka waxay ku tusinaysaa damiirka oo qeybka a ah inuusan damaa'irta kale la darajo ahayn ayb markaasuu wuxuu uri wahwa cibaaratu camaa dala calaa mutakalimin ka ana aw mukhaadibin mukhaadabin ka anta aw ghaa'ibin ka huwa wa yanqasimu damiirkii waa qeybsamaa ilaa mustatirin wa baarisin taqsiimka asaaska ee kaas waa marka hore wuxuu u qeybsamaa damiir kasta ima an yakuuna mustatiran wa ima an yakuuna baarisan liannahu laa yakhluu damiirkii kama marno ima an yakuuna lahu inuu leeyahay suuratun fi lafdi inuu suura lafdiga ku lagu dhawaaqaya aw laa inuusan ku lahayn ima an yakuuna lahu suuratu fi lafdi macnaha waxa weyaan wax lagu dhawaaqayo lana qoray inuu yahay io inuusan ahayn faalawalu midka horo oo suuradiisa lana qoray laguna dhawaaqayo albaarizu waay ka taai qumtu oo kale waay qumtu haddaa tiraahde nudqiga way ku jirtaa lafdigii waa la arkayaa arag ahaan waana la qorayaa baarisaa lagu magacaabaa markaas wthaani almustatiru weeyaan maa lahu maa laysa lahu suurat fi lafdi kalmuqadari midka lagu qadaray oo kale weeyaan fii naxwi qowlika qum aad ku qowsha qum hadaa tirahdid ficil waa kaas ficil laabuda lahu min faacil wاlfaacil fi quwati اlmanطuuqi bihi qum anta a meeshaas ku qadaran laakiin antadii lamana lagumana dhawaaqayo lamana qorayo lamana arkayo mustatir saas waay maa laysa lahu suuraة fi lafdi ayb ثuma likuli min albaarizi wاlmustatiri inqisaamu bاctibaarin mid kastoo baariski kamid ah ثuma likulin mid kasta wuxuu leeyahay oo min albaarizi damiirkii muuqdi ah io wاlmustatiri inqisaamun uu leeyahy qeybsin bاctibaarin uu qeybsamo faama almustatiru fayanqasimu waa qeybsamaa bاctibaari wujuubi اlاstitaar io wa jawaasihi inuu markii in la asturo ay waajib tahay iyo inay banaan tahay ilaa qismayn u qeybsamaa waajib اlاstitaari wa jaa-isihi mid in la asturana ay waajib tahay iyo mid ay banaan tahay wa nacni biwaajib اlاstitaar waxaan u jeednaa maa laa yumkinu qiyaamu daahiri midka daahirka midan la jooji karin maqaamahu meesha uu damiirka mustatirka ku jiro isim daahira ma imaan karo kaas mustatira layihahda wadalika damiiri oo kale weeyaan almarfuuci la goday bilficli mudaarici lagu goday almabduui bilhamsati lagu bilowday ka aquumu oo kale wa aw binuuni lagu bilowday ka naquumu aw bitaai lagu bilowday ka taquumu intaasoo dhan faacilkaas meesha ku qadaran waa damiir damiirkaasna waa mustatir wuxuu mustatir ku yahay booska damiirkaas uu ku jiro isim daahir lama keeni karo alaa taraa miyaadan arkaynin anaka laa taquulu dhihi maysid aquumu zaydun ma dheheysid aquumu anigaa istaaga zaydun ma isma keeni karto walaa taquulu dhihi maysid naquumu camruna dhihi maysid marka kaas waxaa la gaarsiiya hadda qeybna waan kaaga sheegay ilaa sagaal baa la gaarsiiya maa yajibu istitaaruhu wanacni bilmustatiri jawaasan waxaan ula jeednaa maa yumkinu qiyaamu daahiri daahirka isimka daahirka in la istaajiya maqaamahu booskiisa wadalika kadamiiri weeyaan oo kale almarfuuci la goda bificli اlghaa'ibi naxwu zaydun yaquumu yaquumudaas huwa yaa ku qadaran huwadaas damiirka ah markaad icraabaysid wاlfaacilu yaquumu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuud ilaa zayda leedahy alaa taraa miyaadan arkaynin annahu yajuusu laka waxaa kuu banaan an taquula ina tiraah zaydun yaquumu ghulaamuhu marka yaquumud damiirkii huwa ahay booskiisi ghulaam isim daahira la dhigay markaasaa damiirkii meesha ku qarsanay mudaafu ileyhi looga dhigay ghulaamuhu damiirkii baa isu bedelay marka inta mustatirka mustatirkiisana uu jawaas yahay ficilka mudaaricoo ya lagu bilowdaa kamid eh. ficilka oo maadi oo mufrad uu leeyahay nin ah ayaa kamid eh. daraba hadaa tirahdi wlfaacilu damiiru mustatiru jawaazi daqr huwa yacuudu ilaa fulan aad leedahay waxaa lamid ee eh naagta qaa'ibada ah gabadhii hadday maqan tahay markii kaasoo horjeeda waxaa laleeyahay tafcaliina tasmaciina taquuliina taqra'ina markay maqan tahay taquumu a laleeyahay ninkii lala hadlay iyo waxaa isla macnee iyo naagtii maqnayd taquumu haddii aad ka hadlaysa naag maqan hiya taqra'u alqur'aana hiya taxfadu alqur'aan aad leedahay gabadhaas marka walfaacilu damiiru mustatrun jawaazan taqdiru hiya baad leedahay marka afar boos camala la gaarsiiya midka istitaarkiisa uu jawaas yahay saddexdaasa ka mid wa ama albaarizu damiirka muuqdo fa inahu yanqasimu waa qeybsamaa bixasabi اlitiصaali io walinfisaali ilaa qismayni mustatirkii markaan kasoo baxnay baariskia ah wuxuu leeyahay markaan u fiirinno midka mutasilka iyo munfasilka laba qeyb u qeybsamaa mutasilin wa munfasilna u qeybsamaa falmutasilu waxaa layihahdaa huwa aladii laa yastaqilu binafsihi midkaan keligiis istaagi karin kataai qumtu weeyaan wlmanfasilu waxaa la yihahda huwa aladii yastaqilu binafsihi midkii asiga aan waxba u baahnayn keligii istaagi karo ka ana wa anta wahuwa wa qolo kale waxay ku tafsiiriyaan maa laa yajuusu alibtidaau bihi walaa yaqacu bacda ilaa damiirka mutasilka lagu tacriifiya qolana e, midkan kalena cagsigiisa waa waana isku macna hadda musanifku wuxuu sheegay wayanqasimu lmutasilu wuxuu u qeybsamaa bixasabi mawaaqicihi meelaha uu joogo fi licraabi ou mowqica icraabta uu kuleeyahay leeyahay wuxuu u qeybsamaa haddii loo fiiriy ilaa halaathati aqsaamin marfuuci lmaxali mid maxalkiisa la goday iyo mansuubihi mansuubi lmaxali iyo wa fa marfuucuhu midka marfuuculmaxal eh ka taai qumtu weeyaan fa inahu faacilun weeyaan marka qumtu wa taau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali rafcin aada leedahay marfuuculmaxal waay waxaan hore u soo sheegnay damiir meeshuu ku yimaado inuu mabniyaadka ku jiro daalibka waxaa loogaga baahan yahay abwaabtaasoo kale inuu korka xasuusnaado haddii kale icraabtu iska kaa haddaadan ogeyn inuu damaa'irta mabniyaadka ay kamid tahay biakmalihaa maxaa loo binaynaa damaa'irta baab kale weeyaan damaa'irta asmaau lishaara asmaau lmawsuulaat asmaau lafcaal maxaan ku yiha asmaau listifhaam asmaau shardi haddaadan hore u ogeyn inay mabniyaadka kamid yihiin laa yumkinu laka an tucriba shay-an wa mansuubuhune ka kaafi akramaka waay hadda akrama ficil maadi wاlfaacilu damiir mustatir huwa al leeyahay wاlkaafu damiir mutasil mabniun cala fatxi fi maxali nasbin ama akramaka khaalidun oo kale cibaarada ay tahay fainahu mafcuulu waay wa makfuuduhuna kahaai ghulaamihi waaye midka hadda aan soo marno oo kale kamidoo zaydun yaquumu ghulaamuhu haddaa tiraahdo hulaamu markaad faacil marfuuc tiraa hulaamu mudaaf wlhaa mdaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali jarinaad leeda fainahu mudaafu ilayhi wayanqasimu lmunfasilu waa qeybsamaa bixasabi mawaaqicihi meelaha uu dhacaya marka loo fiiriyo fi lcraabi uu mowqaca uga ah ilaa marfuuci اlmaxali wa mansuubihi hadduu damiirka munfasil noqdo laba mid unba u noqonayaa in fi maxali rafcin la yihahdo iyo fi maxali nasbin falmarfuucu ihnataa cashrata kalimatan laba iyo toban kelimo weeyaan labadii tobankii ana iyo naxnu labadaas mutakalim wa anta anti antumaa antum antuna shantaasna mukhaaab waay waa todobo huwa hiya humaa hum huna ayadana waxa weyaan shan ghaaiba waa laba iyo tobankaas wa mansuubuhune mansuubu lmaxali ithnataa cashrata kalimatan aydan laba iyo toban waa damiir oo dhanbaa laba iyo toban eh. iyaaya iyaana labadaas mutakalimka iyaaka iyaaka iyaakumaa iyaakum iyaakuna shan mukhaaaba iyaahu iyaaha iyaahumaa iyaahum iyaahuna fa haadihi اithnataa cashrata kalimatan laa taqacu ma dhacayso iyaa hadaad bad aragtid ila fi maxali nasb kamaa ana tilka aluwal tan horo oo laba iyo tobanka ah oo ana iyo wixii ka dambeeyana ah laa taqacu ma dhacayso ila fi maxali rafci taquulu waxaad leedahay ana muminun fa anadii mubtadaun waay wاlmubtada xukmuhuna alrafcu waay marka ana damiiru munfasilu mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci mubtada muminu khabr mubtada marfuuc saasaad leedahay wa iyaaka akramtu aada leedahay adiga keliga un baan ku karaamay fa iyaaka mafcuulu bihi muqadam wاlmafcuulu xukmuhune annasbu ay anaha fi maxali nasbi ayib marka waxaa laleeyahay iyaaka oo dhan miya oo le damiir munfasil mabniyu calى اlfatx fi maxali nasbin miya mase iyaa keligeeda waa kaafka khitaab waayo waxaa lagu kala bixina cidda damiirka loogu hadlay waxaa raajixa in iyaada keligeed ay mafcuul tahay oo tira iyaa damiir munfasil mabniyu cala sukuni fi maxali nasbin mafcuul bihi muqadam wاlkaafu xarfu daalu calى ana almukhaطaba rajulu mufrad oo dakar ah walaa yajuusu ma banaana an yuckasa dalika in midkaas la cagsiyo falaa taquulu dhihi maysid iyaaya muminun ma dhehaysid oo iyaayadoo daa'iman fii maxali nasbin ahaan jirtay fii maxali rafcin kama dhihi karto iyaa damiir munfasil mabni cala sukuunin fii maxali rafcin mubtada lama dhahay kamaa sidaadan u dhehaynin wa anta akramtu meeshii iyaaka akramtu ay ka ahayd anta ma keeni kartid liannahu ana iyo wixii ka farcamo fii maxali rafcin keli ay noqdaan iyaa iyo wixii ka farcamanay fii maxali mafcuulu bihi unbay yimaadaan marka ma banaana in la cagsiyo buu ku leeyahay walaysa fi damaa'iri lmunfasila damaa'irtii munfasilka eed kuma jiro maa damiir kuma jiro huwa makfuud lmowdici mid marfuuc maxal waa la helay mansuub maal laakiin majruur maxal kuma jiro bikhilaafi lmutasilati damaa'irta mutasilka ah waxaa laga helayaa damiir fii maxali jarin le marartu bika haddaa tiraahdeed hadda fiiri bika damiir mutasil kaafkaas fi maxali jarin waayaho bacdaa lagu jaray laakiin ma jirto marartu biana ama bihuwa lama dhahayo oo damiirkaas fii maxali jarin lama dhihi karo damiir munfasil ah markaasuu musanifku yihi walamaa dakartu markaan sheegay ana damiira yanqasimu inuu qeybsamo ilaa mutasilin wa munfasilin ashartu bacda dalika waxaan u ishaaray ilaa annahu mahma amkana markay suuragal noqoto an yu'taa bilmutasili damiir mutasil in lala yimaado asay suuragal tahay falaa yajuusu alcuduulu canhu damiirkaad mutasilka ah in laga weecdo ma banaano ila lmunfasil in oo loo leexdo laa taquulu dhihi maysid qaama ana aday kuu suuragal tahay qumtu walaa akramtu iyaaka ma dhehaysid waa litamakunika adiga waxaad makansanaysaa min an taquula ina tiraahdid qumtu wa akramtuka ina tiraahdida suuragal eh marka sidaa daraaddeed kama wareegan kartid buu ku leeyahay bikhilaafi qowlika maa qaama ilaa ana wamaa akramtu ilaa iyaaka way ka duwan tahay buu ku leeyahay fa ina alitisaala hunaa in damiirkaas ana a qaamadii uu la xiriirsadaahu mutacadirun weeyaan lianna ilaa maanicatun minhu ayadaa ka reebayso falidaalika jii'a bilmunfasili marka waxaa la yidhi mataa amkana alityaanu bilmutasili hadday mutasil in lala ay suuragal tahay laakiin hadday suuragal ahayn hadday suuragal ahayn marka damiirkii mutasila lalama imaan kara mufasila lala imaanaya maa qaama ilaa ana anadaas hadeertaan waa faacil oo qumtu tadeedii bay la macno tahay laakiin waxaa laleeyahay maanta in anadii in damiir loo bedelo ta ah oo maa qumtu in la yiraahdo eh, ma ma banaano leesh min xayثu اlmacnaa kuma banaano maa qumtu iyo maa qaama ana laba macnay kala yihin horto maa qumtu haddaa ani isma taagin laa yamnac an yakuuna hayruka qad qaama laakiin haddaa tirahda maa qaama ana dadkii oo dhan aniguunbaa keligay ka istaagay baa noqon horta macnaha saas wa haddii la yidhaahdo macnahaasoo jooga ha lagu guto ana tata lala xariiriyo ilaad yaa u diidayso marka sidaa aargeed marka ma suuro in mutasilki lala yimaado fadararnaa ilaa an naأtiya bilmunfasil taas waa meesheedii waa markaasuu musanifku wuxuu ri ثuma اstathnaytu waxaan ka soo reebay min hadihi اlqaacida suuratayni yajuusu fiihimaa uu banaan yahay alfaslu in la kala geeyo damiirkii mutasilkii caamilkiisi maca atamakuni min alwasli ayadoo in lala xariiriya ay suuragal tahay yaa fasliga loo wareegtay wa daabit اluulaa midda labada mas'alo suurataynti aan yiri labada suura midkooda horo an yakuuna damiiru damiirka la xariirinayo inuu noqdo thaani damiirayni laba damiir midkoodii labaad inuu noqdo awaluhumaa midkoodane acrafu min athaani midka labaad uu ka macrifaysan yahay walaysa midka horena marfuucan uusan ahayn naxwu qowlika salniihi wakhiltukahu oo kale waay salnii iweydii hi amarkaas markaas khiltu ka waxaan kuu malay huwa ninkii aan kuu malay adiga waxaan kuu malay zayd oo kale mathalan zaydun khiltukahu aad leedahay adiga zayd maanta kuu malay oon kugu kahay baad leedahay marka hadda salniihi labada damiir fiiri yadaas nuunta waa nuuniluqaaya ka saar ya-da iyo waa laba damiir salnii ya ihada ugu dambaysa waa laba damiir thaani damiirayni awaluhumaa acrafu min athaani ya-da waxa weeyaan waa yaa lmutakalim salnii ya-deeda damiirkana waa kayba damiir mutakalim acraf min damiir اlghaa'ib ana haddaa tiraa io huwa anaa ka horayso qumtu ta'daas io qaama huwa haddaa tiraahdo ta'daa ka horayso haddii aad tiraahdo darabanii ya'daas iyo darabahu haddaa tiraahdo yadaa horayso yaa lmutakalim waay marka eh, damiirka labadaas midkood waxa weeyaan acrafu adamiir اlأwl acraf min aلthaani khiltukahu waa lamid waa kaafkaas iyo hada loo jeedaa ta'da damiir ha ahaata laakiin hadda maanta kuma jirto kaafkii acraf min damiir اlghaa'ib lannahu kaafka mukhaaطab waay marka yajuusu waxaa banaan an taquula fiihimaa ina tirahdid salnii iyaahu wa khiltuka iyaahu ama sida hore loo qoro salniihi io khiltukahu inaad tiraahdi wa inamaa qulnaa waxaan idhi addamiiru اlأwalu fi dalika acrafu damiirka horaa macrifo badan lianna damiira اlmutakalimi acrafu min damiir اlmukhaaabi oo ya iyo hadi markii loo fiiriyo wa damiiru اlmukhaaabi أعرف min damiiri الغائب markii loo fiiriya khiltukahu kadaaf kaafka iyo hadaas ayib wa daabitu thaaniya suurada labaad daabitkeedane an yakuuna damiiru inuu noqdo khabara likaana kaana inuu khabar u noqdo ow ixdaa akhawaatiha sawaaءun kaana waxaa eg masbuuqan in lagala hormaro bidamiirin am laa inaan lagala hormarin faalawalu midka horo naxw asadiiqu asidiiqu kuntahu asidiiqu yaad kuntahu ahaatay marka asadiiqu waa mubtada kunta kun ficil maadi mabniin cala sukun litisaali bidamiir rafci mutaxariqi wahuwa kaana annaaqisa tarfacu ism wtansib اlkhabr wa taau kunta tadeeda damiir mutasil mabniin cala lfatx fi maxali rafcin ismu kaana wlhaaw damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin khabaru kaana wاljumlaة min kaana wasmiha w khabariha fi maxali rafcin khabaru mubtada sadiiqi khabar u tahay ayib marka fiiri sawaaء kaana masbuuqa bdamiiri am laa damiirkan hadda kuntahu hada ah damiir kala lagala hormaray oo tadaasaa damiir kale ah fiiri kunta tadeedana waa damiir hadana waa damiir marka kan laga hadlayo waa damiirka dambo hada ah in la fasliyo oo kunta iyaahu la yidhaahdo waa banaan tahay in la xariiriyo kuntahu la yihahdo waa banaan tahay marka damiira lagala hormaray waa hal xaalo athaani midka labaad oon damiir lagala hormarin naxwu qowlika asidiiqu kaanahu zaydun asidiiqu yow kaanahu zaydu noqday zaydaa sadiiqayga noqday waa macnihi cibaaro ahaana waa sibay qalafsan tahay icraabti sidi le waay asidiiqu waa mubtada kaana waa ficil maadi hadan waa damiir mutasil mabniin cala dami fi maxali nasbin khabaru kaana muqadam zaydun ismu kaana muahar waljumlatu min kaana wasmiha wa khabariha fi maal khabr mubtada marka yajuusu fiihimaa labadan masalo waxaa ku banaan inad tiraahd kunta iyaahu wa kaana iyaahu zaydun inad faslisid iyo inad xariirisid yaa raajaxsan waa kana watafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwasla xariirinta arjaxu asaa raajaxsan fi suurati اluulaa salniihi ikhiltukahu oo kale in la xariiriyo yaa wanaagsan idaa lam yakun اlficlu haddii ficilka uusan ahayn qalbiyan naxwa salniihi wa actiniihi oo kale waay fiiri hadirtaan silniihi iyo acdiniihi musanifka waxa weeyaan hadduu ficilkii laba damiir uu qaadanayo wa awaluhumaa acraf min athani walaysa damiiraani asluhumaa mubtada khabar in lagu daray ahayd actiniihi iyo salnihi oo kale walidaalika wuxuu wasliga ku raajaxsanaaday lam yaأti fi tanziili qur'aanka kuma dhex imaanin ila bihi bilmutasili asoo xariirsan maahine ka qowlihi tacaala anulzimukumuuha in yas'alkumuuha fasayakfiikahum allah intaasoo dhan wuxuu ku yimiday damiirkii oo la xariiriyey anulzimu hadda ficilkii mudaaric marfuuc bidama daahir hamsatu istifhaam kumti alkaafu mafcuulu bihi muqadam mabniin cala dami fi maxali nasbin wa miim calaama jamci dukuur waawda waxay ka dhalatay ishbaaca damaday ka dhalatay haa mafcuulu bihi thaani mabniin cala sukuuni fi maxali e, nasbin marka anulzimu kumuuhaa lama dhihin anulzimukum iyaaha lama dhihin lagama faslin in yasalkumuuhana waa lamid fasayakfiikahum اllahu yakfii ficilkii mudaaricmaysu ku ogyahay marfuuc bidama muqadar calyahi manac min dura hiqan kaafta mafcuulu bihi damiir mutasil mabniun cala lfathi fi maxali nasbin mafcuulu bihi awal hum waxa weeye nacam hum mafcuulu bihi thaani allahuna waa faacilki yakfidii oo muahar ah marka lama dhihin fasayakfiika iyaahum allahu lama dhihin waa la xariiriyey marka qur'aankiina waxaanu ognahay laa yaأti ila bima huwa afsax wa arjax maadaama alqur'aan yani ikhtaara اlitiصaal fi hada dala calى ana hada huwa alarjaxu fi luga alcarabiya waاkhtalafuu way isku khilaafeen fima ida kaana alficlu qalbiya hadii uu yahay naxwu khiltukahu wa danantukahu io w fii baaba kaanana waa isku khilaafeen naxw kuntahu wa kaanahu zayd faqaala اjumhuuru waxay yidhaahdeen alfaslu in lakala fasli oo la yidhaahda khiltuka iyaahu arjaxu fiihina ayagaas kaasaa ku raajaxsan wakhtaara bnu maalik waa doortay fii jamiici kutubihi alwasla bou doortay fii kaana kaana iyo akhawaadkeeda in la yidhaahdo kaana kaana eh, kaana hu zaydu in la yiraahdo lakala fasliyo ama kaana ama kaana kunta eh, maxaa kunta iyaahu in la yiraahdo la fasliyo yow doorta ibnu malik wاkhtalafa ra'yuhu waa iskhilaafay fi اlafcaali اlqalbiya oo khilta iyo danantu waana soo dhaafnay mulxadi iyo wax badan aan ku soo dhaafnay ayadaa waxay ukala qeybsantaa alafcaal alati tansakhu اlmubtada afcaal tasyiiriya iyo mid qalbiya mida qalbiyada waa isheer qeybsantaa mid oo hadana dhani faa'idaynaysa iyo mid yaqiin faa'idaynaysa waxaasoo dhan waana soo dhaaftay marka ibnu maalik fataaratan waafaqa aljumhuur oo wuxuu ri alfaslu arjax marna wataaratan khaalafahum kadaka khiltiniihi watisaala akhtaaru gayri ikhtaara linfisaala buu iri oo midaas yani e, khiltaniihi hadda markii la yiraahdo e, maxaan ku irahdaa e, alfiyada wuxuu ku doortay itisaalkeeduu doortay kadaka khiltaniihi wa itisaala akhtaaru hayr ikhtaara infisaala buuri khiltaniihi oo kale itisaalkan doortay buuri kaanana jumhuurtu kala mid yahay hada binisbati lilkhulaasa saasku yiri fii bacdi kutubihine wuxuu iri in lakala fasliyaa fiican huma alcalamu wahuwa ima shaksiyu ka zaydin aw jinsiyun ka usaamata wa ima ismun kamaa mahalna aw laqabun ka zayni alcaabidiina waqufa aw kunyatun ka abi camrin wa umi kalthuum wyuأkhر laqb can اsmi taabica lahu mطلqa aw makfuuda biidaafatihi in ufrida ka saciidi kursin marka ثuma alcalamu maadaama damiirka uu kasoo baxay midkiisii labaad macaarifta midkeeda labaad waxa weeyaan calam ayadana in la xifdiya la rabaa macaarifta ama waa lix ama waa shan ama waa toddobo intaba waa la yiri inteedana way ku soo maraysaa hadda damiir iyo ism calam ah ku darso huma alcalamu baa ka mid e calam waxaa la yidhahdaa maa wadica limucayanin laa yatanaawalu gayrahu wixii loo dejiyo mid mucayan ah keyrkiisna aan tanaawuleynin marka bilmucayan haddii layidha nakiraadkaa ku baxay ayib laa yatanaawalu gayrahu haddii la yidhine baqiyat lmacaarif waa ku baxday maxaa yeelay damiirka hadda mutakalimka oo kale nin kastaa isticmaali karo aniga anaan iska leeyahay adiga naftaada markaad cabiraysay anayaad leedahay nin kaleo anaga aan ahayn markuu isticmaalaya ana buu leeyahay marka laa yatanaawalu shaksa bicaynihi waa laisla leeyahay laakiin macaarif waxay ku noqdeen bictibaarin aakhar laakiin calam maa wadica limucayanin laa yatanaawalu hayrahu a la yidhaahda hal ishkaal baa kugu imaanayso oo mar badanna waan ku baraarujina waxaa weyaan qofkii haddii lagu magacaabo cumar oo kale waxaa laga yaabaa inay toban cumar ay jirto bal waxaa laga yaabaa fi lmajlis alwaaxid in saddex iyo afar cumar ay ku kulmaan marka waxaa isdiidayo inan niraahdo dad badanaa lagu magacaabayaa iyo inan idhaahdo maa wadica limucayanin laa yatanaawal hayrahu marka in cumar aniga keligay aan la gaar ahaado wa oo cid cumar la yihaahoo kale ayna jirin sida hadda siiqada ay ku tusinayso laakiin waaqici markan u nimaado majliskii saddex cumar ku kulmaan cumar marka cumar haddii la yihahdo yaad ula jeedaa inteena cumara lala yihah imaanayso marka kayfa yakuunu eh, macrifa marka waxaa la leeyahay waxaa loo fiirinayaa cinda wadci lismi qofkaa markii cumar loo bixinayay waxaa loogu talagalay an yakhtasa bihi can ghayrihi isimkaa inuu gaar u yeeshto dadkana uu kaga socmo marka in la helo nin kaloo magaca la wadaagsado waa xaalaad oo oo yar weeyaan ee qasd cinda cinda wadcihi qasdan waxay ahayd inuu asaga gaar ku ahaado wa ilaa magac hadda fiiri waalidka markuu eh, wiilkiisa cumar u bixinayo asagoo mid kale cumar dhalay ma u bixinayo lianna wuxuu leehay sidee loo kala garnay asal markuu dejinaya marka inuu gaar la ahaado waa taasaa macnaheed ay tahay wa hwa imaa shaksiyun ka zaydin aw jinsiyun ka usaamata yani min aqsaami alcalam yanqasimu biictibaaraat mutacadida mar waxa weeyaan calam shaksi iyo calamuljinsi ay u kala baxaan calamushaqsi waxa weye magacyaalkaas aan naqaano laakiin markii calam lasoo hadal qaado bani aadamka keli ha ula soo cararin waxa wax lagu magacaabo waxa weeyaan w kulu ismin wudica lishayin mucayana sawaan kaana xayawaanan aw jaamidan aw ardan aw bani aadam wixiiba shay gooni loo magacaabo waxaa la yidhaahdaa eh, isim calam ah hadda muqdisho waxa weeyaan waa magaalo magaceeda magaalada kale ay kaga soocan tahay waa calamkay ku jirta maka madiina haddaa tiraahdo ayib xayawaanaadkii waxa weeyaan dadka xoolaha dhaqanayo ninkan boqol neef oo geel haddii uu leeyahay mid kasta magaca gooni ay u leedahay calamtay ku jirta wahaakada qul kulu shay marka han la soo aadin bani aadamka calam shaksi calamu ljinsi calamu ljinsi waxa weeyaan min maa wadica limucayanin fi dhihni maa wadica limucayanin fi dhihni waa wax iska qalafsan fahmigeeda ninka mubtadiga ah waxa weeyaan calamu ljinsi haddii lagu yiraahdo min xayثu lafdi yucaamalu ka mucaamalati calam الshaksi oo haddii sifa eh, macnaha laga helo calabnimo ay sifo kale ugu darsanto maalansarifaa laga dhigaya xaal waa laga keeni karaa wahaakada min xayث اlmacnaane nakiradii uu la mid yahay mithaal ahaan waxaa lagu soo dhoweeyaa lafdiga usaama ah waa calam jinsi weeyaan oo waxaa lagu leeyahay waa magac oo min asmaai اlasad laakiin sidii asadkii oo kale nakiro uma ah ee maxay tahay marka waxaa lagu leeyahay waxay usaamo magac u tahay mar allaala markii libaax lasoo hadal qaado maskaxda waxa aada geshanaysid yaa waxaa la yidhaahdaa usaamo fiiriya ilaahay min xikmatihi tabaaraka wa tacaala si daakiradeena wax u qabato hadda haddii maanta anagoo meeshaan fadhina aan maroodi soo hadal qaadno kow markii maroodiga lasoo qaado maskaxdaada kulli waxa weeyaan suuradii oo maroodiga ay madaxa soo geshanaysaa xayawaankii markii la hadlay asigii maskaxdaada soo galay markaa kadib baa tabni caleyh kul almacluumaat bal waxa weeyaan qofkii waxaa laga yaabaa shay aadan aqoonin markii laga hadlayo maskaxdii meel faraaqi ma fadhinayso shaygaas sibaa adiga aada u soo qaadanaysaa suuro ahaan markaasaad waxaa weeyaan aada iska tasawuranay mathalan walidaal waxaad leedahay nin baa lagaaga hadli jiray oodan aqoonin sheekh fulaan saasi saas waa saasi saas ninkaas suuradiis haddaadan aqoonin maskaxdaada suuro oo waxay u samaynaysaa khayaali ah daakiradaadiay soo gelaysaa walidaalika bimuruuri zaman sidii ninka loogaga hadlay yowma min alayaam markaad la kulantid war ninkii sidaan u haystay suuradiisa aan u malaynay si ka duwanuu iigu soo baxay baad leedahay marbaa waxaad suuraysa nindheer oo cad oo waa waa waa inay tahay markaasaa waxaa kugu soo baxaysa cagsigeeda inay soo baxday markaasaa waxaad leedahay war sidaan ku haystay maba ila noqonine markaa wuxuu ku leey adima horey ad ii aragtay maye see markaa sidaan aniga ahay si ka duwansaad eh, igu aamintay inaan ahay haakadaa tasawartuhu yaad leedahay maskaxda shaqadeeday taas ka mid tahay marka calamu shaksi calamuljinsi aan dhaha waxaa magac calam u tahay shayga markii laga hadlayo asuura alkhayaaliya alatii takhtasilha daakiratu fii dihnika yaa waxaa la yidhaahdaa calam aljinsi kaasaa la yihahdaa marka oo waa maxay usaama markaad leedahay asad oo dhan magac way u tahay laakiin waxay magac gaar ugu tahay alasad اladii takhayaltahu anta fi daakiratika walidaalika usaama hadihi lafda laa tuطlaq ila fi tilka الsuura almukhayala alati fi daakiratik wa ilaa alasad idaa kaana amaamaka marka nooca ma nakiradina way ka dhow dahay xaqiiqadeedana nakira ay ka mid tahay marka waa nooc oo aada u adag weeyaan huma alcalamu wa huwa imaa shaksiyun inuu yahay ka zaydin aw jinsiyin aw jinsiyun inuu yahay ka usaama labadaasu kala baxa wa imaa ismin inuu yahay calamki inuu isim yahay kamaa mathalnaa sida zayd oo kale wa aw laqabun inuu yahay naanays ka zayn alcaabidiina koofaar na waa la yidhaahda io wa qufa oo kale wa zayn alcaabidiina dadka alla caabudo quraxdooda cali bnu xusein a la yidhaahda wa qufa qufa waxaa la yidhaahdaa alrajul qasiir wicaana waa la yidhaahdo oo ay soomaalida jiraab iyo wax ku tilmaanto laakiin luqa ahaan hadda meeshaan haddii la yidhaahdo eh, mathalan khaalid alqufa haddii la yidhaahdo ninkii gaabnay ay noqonaysaa wa kunyatun wa imaa ismun aw laqabun aw kunyatun marka alcalamu yanqasimu biictibaarin ilaa calami shaksiyin wa calami jinsiyin wa taaratan yanqasimu ila smin wa kunyati wa laqabin ka abi camrin wa umi kalthuum wa yuakharu aqsaam kalaa jirto oo ka muhiimsan oo ah annahu yanqasimu ilaa manquulin wa murtajal isimka calamka ah in calamnimadii lagu bilowday oon wax kalaba uusan ka hormarin sida khaalid iyo cumar iyo maxaan ku yiraahdaa iyo sucaad iyo faatima iyo magacyaalkaas waxa weeyaan markii la istikhdaamay magac dadeeday ahaayeen waxaa la yidhahdaa murtajal calamnimadaa lagu bilaabay midna waxaa weeyaan manquul oo khayra laga soo guuriyay ninaa asad aad ku ka soo qaado fiiri asad xayawaana iska lahay nakirayna ahayd inta lasoo qaadaa qof magac looga dhigay kaas manquula la yidhahda hada alismu manquulu min macnan aakhar fadli oo kala nin lagu magacaabay fadli waa dheeraad waa carabi iska caadi oo macno ah macnihi inta lasoo qaada qof lagu magacaabay mathalan aniga cumar iimaana la yidhaahda iimaan lafdigaas waa manquul min aamana iimaanan masdar oo aamana wuu rumeeyey iimaanan marka masdarkaas a laga soo qaatay qofa lagu magacaabay marka isticmaalka intaan qof lagu magacaabin horteed macno kalow lahay macniyaa laga soo guuriya ism calam laga dhigay walidaalika ibnu maalik wa minhu manquulu ka fadlin wa udad wadur tijaalin ka sucaada maya wa minhu manquulu ka fadlin wa minhu ka fadlin wadur tijaalin ka sucaada wa udad fadligi wix isku daraa iga maqan marka manquul iyo murtajalkaasaa lala yihahda midka oo murtajalka ana sucaada gabadhii magaceedii waa iyo u dadnin magaciisa ka hor lama isticmaalin magacnima waxaan ahayn looma isticmaalin ayib marka laqab waa noo imaan doonaa waxaa la yidhaahdaa maa ashcara birifcati اlmusamaa aw biwadcihi ninka lagu magacaabay laqabkaas wixii macnaha ammaantiisa ku tusiyo ama hoos dheynta awdacatihi asiga hooseyntiisa kunya ayada sideedaba wanaag unbay tusisaa ka abi camrin wa umi kalthuum wa yu-aharu laqabu laqabkii waa la dib mariyaa can ilismi baa laga dib mariyaa taabican lahu asigoo raacsan mutlaqan oo hadda cumar alfaaruuqu haddaa tiraa cumar ibn khataab magaciisa abu cumaraa la yidhaahdaa kunyadiisa abuu xafsinaa la yidhaahdaa laqabkiisana faaruuq baa la yidhaahdaa marka binisbati lilkunya ama hormari ama dibmari cumar abuu xafsin ama abuu xafsin cumar midkasta dheh laakiin laqabkii alfaaruuq ahaa isimka kama hormaraya waa kadib mara cumar alfaaruuqu inaad nacti ugu dhigtid taabican lahu muطlaqan marka cumar alfaaruuquna sifo buu noqonay ow makfuuda biidaafatihi ama isimkia waxaa loo idaafeynaya laqabkii waa goormaa in ufridaa hadday labadooda laba mufrad yihiin haddii isimka horo murakab uu yahay eh, maxaan ku iraahdaa eh, laqabkana uu mufrad yahay waxay noqonaysaa sifay u noqonay hadday labadooda murakab wada yihiinna sifay isu noqonay midda labaad laakiin hadday labadooda mufrad noqdaan in ka saciidi kursin oo kale weeyaane saciid oo isimka iyo kursi oo qowsaar ah sida hadda macnaheedu ku maqli jirnay waxa weeyaan labadii laqabkiina waa waa mufrad saciidna waxa weeyaan waa isimkii waa mufrad marka labadoodii hadday saas u kulmaan waa laysu idaafaynaa buu leeyahy oo saciidu kursin jaaa saciidu kurzin wa ra-aytu saciida kurzin wamartu bisaciidi kurzin idaafat اlismi ilaa laqabihi marka waxay u ekaanaysaa layiri idaafatu shay ila smihi shaygana walaa yudaafu smu lima bihi itixaad macnan waawil muhima idaa warad yaa ibnu maalik uu yiri shayga isimka naftiisa looma idaafeeyo marka ishkaaliyad baa meeshaas ku jirto musanifkaasaa noo sheegi doono markaasuu ri athaani min anwaaci almacaarifi alcalamu yaa kamid wahwa e, maa culiqa calaa shayin wixii shay lagu salida la yidhaahdaa lagu xero bicaynihi gayra mutanaawilin mid aanan keenaynin oo macnaha aan e, laa yatanaawalu hayrahu meeshaan ka lahayn waay maa culiqa calaa shayin shay wixii lagu xeraa la yihahda bicaynihi gayra mutanaawilin xaal uu yahay midan asiga aan e, aan qaadanaynin maa ashbahahu wixii asiga shabaha yacni isimkan oo markii khaalid la yidhi khaalid hadeertaan asou gaar ku yahay wixii khaalid shabahay oo ninnimada ka shabahay oo kale lama wadaagsana asau gaar ku yahay saas waay wa yanqasimu calamkii waa qeybsamaa bictibaaraatin mukhtalifa si hadii loo fiiriyo si kasta si haddii loo fiiriyo anwaacu u qeybsamaa ilaa aqsaami mutacadida fayanqasimu waa qeybsamaa biictibaari tashakusi musamaahu midka lagu magacaabay inuu si gaara uu gaar yeelo iyo wa cadami tashakusihi ilaa qismayn u qeybsamaa calami shaksin iyo wa calami jinsin u qeybsamaa faalawalu midka horo calamu shaksiga ah ka zaydin wa camrin wa wathaani ka usaamata wa du'aala sidaas weeyaan markaasuu wuxuu leey fa ina kulan mid kasta oo min haadihi alalfaad ah usaama iyo thucaale iyo du'aala yasduqu wuxuu ku rumoobayaa calaa kulli waaxidin mid kasta oo min afraadi hadihi alajnaasi ajnaastan afraadkeeda mid kastaoo kamida ah, waa ku magacaabi kartaa taquulu waxaad leedahay likulli asadin libaax kasta ra-aytahu aada aragtid haadaa usaamatu weeyaan muqbilan eena soo qaabilay fiiri usaamadii mar nakira waa tahayoo libaax kasta oo aada aragtid ad ku magacaabi kartaa marna macrifa ay u dhow tahay oo libaax kaa maqan laguma magacaabayo laakiin ilaa tutlaqu calaa kulli asadin amaamaka aw aw ilasad almutakhayal fi daakiratika labadaas lama dhaafi karo wakada albawaaqi wayajuusu waxaa banaan an tudliqahaa inad inad macnaha iطlaaqdid ood isticmaashid biizaai saaxibi hadihi اlxaqiiqa xaqiiqadan saaxibkeeda muqaabilkeeda inaad alfaadan u isticmaashidaad banaan min xayثu huwa meeshuu karow joogabo oo fataquulu waxaad leedahay usaamatu ashjacu min thucaalata libaaxiya waxau ka geesinimo badan yahay dunwacadi ay saaxibu hadihi اxaqiiqa xaqiiqadan saaxibkeeda ya ashjacu min saaxibi hadihi اxaqiiqa usaamadan waxa lagu magacaabo asadka ah hadda uma jeedid yani an tudliqa calى kuli asadi xataa laa takun nakira lakin hadihi الsuura hadihi اxaqiiqa اlmutamathila fi اlasad tafdul fi اlquwati wالshajaaca calى hadihi الsuura almutakhayala almawjuuda fi اthucaala saasaa loo jeeda walaa yajuusu ma banaano an tuطliqahaa inaad ku idlaaqdid calىa shaksi gaa'ibin shaksi maqan oo laa taquulu dhihi maysid liman baynaka wa baynahu cahdun adiga iyo nin kale wax idinka dhexeeyo xasuus ah fii asadin khaas libaax gaar ood la taqaaniin maa facala usaama dhihi maysid yacni libaax baa maalan gurigaada oo adiga ku haysa oo xera kugu jiro nin adiga kuugu og inaad libaaxa gurigaada yaallo meeshuu ku dhihi lahay maadaa facala alasad oo ku dhihi lahay inuu isticmaalo usaama ma banaano liannahu usaama lafdigaas wa in kaana yudlaqu cala alasad laa tudlaqu ila ida kaana amaamaka ama ila fi tilka suura almutakhayal fi daakiratik wa bictibaari daatihina wuxuu u qeybsamaa ilaa mufradin wa murakabin marna mufrad iyo murakabuu u qeybsamaa falmufradu ka zaydin wa usaama wa khaalid cali cuhmaan maka muqdishow waxaasoo dhan waa asmaa mufrada ah wاlmurakabune halaathatu aqsaamin waay marko midka koobaad murakabun weeyaan mid laysla saaray tarkiiba idaafatin ka cabdillaahi oo kale waay wa xukmuhu an yucraba aljuزء اlأwal juska hore in la icraabo oo min jusayhi bixasabi alcawaamili cawaamisha waxay u baahan tahay loo icraabo addaakhilati ee gelaysa wa yukhfadu thaani midka labaadna in la hoos dhigo bilidaafati daa'iman hadda haddii aad tiraa jaaa waxaad leedahay cabdu allaahi cabdigii hore juskii hore aad icraabaysaa jaaanii cabdu allaahi cabdu marka waxaa weeyaan faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahir ko ra cabda cabdallaahi aad leedahay cabda mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxada marartu bicabdi allaahi aad leedahay marka majruur bilba marka cabdi mudaaf allahi mudaaf iley fi jamiici alaxwaal kan hore ama faacil ha ahaado oo ha godnaado ama ha kor dhignaado ama ha hoos dhignaado eh midka labaad weligiisba mudaafu ilayhi waay marka cabdiraxmaan cabdullaahi cabdilbaari waa waa waa waa saasaa loo ceraabay soomaalida qaar ka mid ah cabdilaahi mar kastay iska yihaahdaan taas waxay dhalinay hadduu carabi ku hadli taga taha inuu yihah jaa cabdilaahi yaa yimid inuu yidhaahdo marka cabdigi mucrab waaye allaahina mudaafu ilayhi waa mucrab ayadane laakiin waa majruura daa'iman wa murakabun midka labaad weeyaan murakab tarkiiba masjin isku dheehidi tarkiibkeedii ka baclabaka wasiibaweyhi waxaadara mowti waxaasoo dhan waay wa xukmuhu hadduu murakab masjid noqdane an yucraba in la icraabo weeyaan bidamati rafcan wa bilfatxati nasban i wa jaran ka saa'iri alasmaai asmaadi baaqideedu oo kale weeyaan alatii laa tansarifu hadduu murakabka tarkiib masjid ou noqdo yucrabu bicraabi ismi aladii laa yansarif oo waxaad leedahay hada bacla baku bacla baku wa ra-aytu bacla baka wa marartu bibacla baka waa meel magaceedu waa ah. magaalada bay maxaan ku irahda lubnaan ay ku dhex taalla xadara mowt oo yeman ku dhex taalana waa lamid marka waxaad leedahay hada bacla baku markaad leedahay faacil marfuuc khabar mubtada marfuuc calaamati rafci dama daahira wa ra-aytu bacla baka mafcuulu bihi mansuub fatxa daahira markii majruur tahay unbay ka duwan tahay oo bibacla baka hadaa tirahda majruur bifatxa niyaabatan can kasri annahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wa tarkiib اlmasji tarkiibka masjiga axad اlcilal alatii tamnacu sarf ay qeyb ka tahay maca alcalam laakiin inay tahay hada ida lam yakun haddii uusan ahayn weeyaan makhtuuma biweyhi haddaan lagu khatimin ka baclabaka oo kale waa mucrab fain khutima bihaa weyhi haddii lagu khatimo buniya cala kasri baa lagu binaynaya ka siibaweyhi oo kale waa siibaweyhi camaraweyhi hadday tahay waa mabni oo waxaa leedahay jaaanii siibaweyhi siibaweyhi faacil mabniyu cala kasri fi maxali rafci wa raaytu siibaweyhi mafcuulu bihi mabniyu cala kasri fi maxali nasbin wmaratu bsibwey mabnuuca kasri fi maxali jarin saas waa marka haddii weyhi wajumlat wamaa bimasjin rukiba daa in bigayri weyhi tama ucriba buu ibnu maalig yiri haddii weyhi lagu khatimo waa mucrab haakada tuluqiya min alcarab haddaan lagu khatimine waxa weeyaan waa mucrab lakin bicraabi اsm اladii laa yansarifu ayb daain bigayri weyhi tama ucriba taa waxa weeyaan waa markii uu murakab tarkiib masji ah wa murakabun tarkiiba isnaadin midka saddexaad tarkiib isnaadi ah wahwa murakabka isnaadiga maa kaana jumlatan wax jumlo ahay waay fi lasli asalkoodii hore jumlow ahay ka shaaba qarnaahaa shaaba qarnaahaa labadeedii gees yaa cinroobay yacni qof markii la tilmaamaya gabartii waxaa leedahay waa duqowdoo labadii dhinac dhafoornii bay ka cinraysatay marka shaaba ficlun maadin mabniun cala alfatxi qarnaa faacil marfuucu calaamatu rafci lalifu niyaabatan can idama liannahu muhana qarnaa mudaafa mudaafu ilayhi mabniun cala sukuuni fi maxali jarin jumladaasay iska ahayd ayadoo shaaba qarnaha jumla carabi iska ahda inta lasoo qaadaa gabar ah, magac loogaga dhigay marka ficlii faacilay ahayd jumlo ah eh, hadda magacay noqotay wa xukmuhu anna alcawaamila laa tuahiru fii shay-an cawaamisha soo gasho waxba kama bedelayso bal yuxkaa waa la xikaayoonaa calaa maa kaana calayhi wuxuu isimkan markii hore jumlada u ahay sida u ahay yaa la xikaayoona oo min alxaalati a qabla naqli jaaat waxaa laleeyahay shaaba qarnaaha wa raaytu shaaba qarnaaha wa marartu bishaaba qarnaaha yacni caamilkan soo galay godaal iyo nasba iyo fatxa kama muuqanayso laakiin sidii hore markuu jumlada ahay u ahayaa loo isticmaalaa markii lidaas jaaad shaaba qarnaaha shaaba qarnaaha faacil alaleeyahay marfuucu calaamatu rafci mdamat muqadarat calى aakhiri manca min duhuuriha xikaayat اlxaal marka damadii way ku qadaran tahay laakiin kama muuqan karto oo waxaa u diiday jumladii sidii hore aheeda loo isticmaalay wahaakada wayanqasimu waa qeybsamaa hadana calamkii mar kale ila smin wa kunyatin wa laqabin wadalika liannahu isimkii idaa budi'a biabin wa ummin haddii lagu bilowdo kaana kunyatan ou ahaanaya ka abi bakrin wa ummi bakrin wa abi camrin wa ummi camrin waa ka abuu xabsin abuu cabdilaahi abuu kada haddii la yidhaahdo maa sudira biabin wa ummin kunyo weeyaan laakiin aktin ukhtin iyo akhi haddii la hormariyane qaara waxay leeyiin ayadana kunyo waa oo akhu fulaan haddii la yidhaahdo ayib wa ilaa fa in ashcara haddou ogeysiyo haddaan abi um lagu bilaabin calabna og yahay fa in ashcara hadduu ogeysiyo birifcati lmusamaa ninka lagu magacaabay sarayntiisa ka zayn alcaabidiina oo kale weyaan owdacatihi asiga in lahoos dhiga hadduu ogeysiye ka qufa i wa bata waaye wa anfi naaqa fa laqabun waay marka laqab maa ashcara birifcati lmusamaa aw bidacatihi asiga in la hoos mariyo ama la kor mariyo laakiin waxaad ogaataa sax waay sidaasaa asalka ah laakiin alaslu fi lkuna annaha litacdiim ninka haddii abuu fulaan la yiraahdo qadarisaa ugu jirta walidaalika marka caalam lcarabi aad tagtid waxa weeyaan eh, qofka inaad wiilkiisi aad ku magacaawdid magaciisa in ku magacaawd uu ka jecel yahay abuu fulaan kayf xaaluka ayaad leedahay laakiin laqabka fi lasli carabta marka hore laqabka wax xunay u isticmaali jirta qofkii in eh, la xumee la rabo unbaa magac xun loogu raacin jiray ma badnayn in laqab oo ammaan ah in qofkii loogu magacaabo carabta kuma badnayn walidaalika qaala shaaciruhum wuxuu iri akniihi xiina unaadiihi liukrimahu walaa ulaqibhu wasawatu laqabu wuxuu ri aknihim aniga waxaa weyaan waa naanaysaan ugu yeera xiina unaadiihi markaan aan qofki u yeeray liukrimahu markan kunyadaas aan ugu magacaabaya karaamo ahaanan ugu yeeray walaa ulaqibhu ninkaan u yeeraya ma la qabaynaya buu ri oo naanays ugu yeeri maayo maxaa yeelay liana sawata liana laqaba sawatu laqabu manaa cagsi waa walaqab asaw ah naysta asalkeeda waaba caabo <coughs> yiri marka hadday ammaan tahay islaamka waxyaalaha aad u isticmaalay kamid tahay laqabka shaykhu اlislaam xujat اlislaam maxaan ku irahda alfaaruuq asidiiq markii islaamki uu yimiday carabtii cagsigeedii baa loo isticmaalay qofkii in waxun lagu sheegay ay carabtii hore ay caado u lahayd maadaama sharciga uusan banaanin qof walaalka haduu xun yahay xataa waa xuntaha inaad tiraahdo walaa tanaabazuu bilalqaabi bisa lismu lfusuuqu bacda aliimaan bacda aliimaan qofka iimaankii haddii laga helo kadib xumaan in lagu sheega ma ah marka islaamkii waxuu la yimiday in laqabkii oo awal laga carari jiray in alqaab fiican qofkii loo keeno oo magacyaalkaas wanaagsan lala xariiriyo wixii xunayna laga kunyadina sideedaa lagu sugay xataa qofka waxaa banaan asigoo aan caruur aan lahayn inuu caruurta u dhala doonto tafaaulan midka ugu horeeya inuu isku magacaabo mathalan adigoo aan weli guursanin yaa wiil adkaada waxaad niyeysatay haddii ilaahay wiil ku siiyo inaad khaalid u bixisa abuu khaalid inaad lasii baxdi waa banaan walidaalika caaisha yaa waxay tiri nebiga waxaa la yihahdaa abulqaasim takanu bikunyati ma tasamaw biismi walaa takanu bikunyati yuu nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yihi abulqaasim wiilkiisa qaasim la dhihi jiraa nabiga loogu magac daray marka wiilkaagii inaad isku magacaawdid xataa qabla maa yuulad tafaa'ulan walidaalika caaisha nabiga waxay tiri laqab aan yani kunyaan u baahanay markaasuu wuxuu ri walaashaa wiilkeeda kunyada isku qaado walaasheed asmaa wiilkeeda cabdulaahi bnu zubayr waay markaasuu yihi cabdulaahidaas qaado inaad hooyo u tahay marka uma cabdilaahi ba caaisha yaa loogu dara radia allaahu canha wa ardaaha wa anfu naaqa ka qufa waa ninka gaaban baa la yihaahdaa wa baa bada waa xayawaankaasi macruufka ah booloboolada ah iyo wa anfi naaqa qofkii anfi naaqa lagu magacaabay qolaa waxaa layidhi nin baa laba naaq qabay markaas baa reerkiisii intuu u qalay yaa reerkii kaloo meesha ka foga ay maqlaana yahay aabbahaa neefow qale ee hilib nooga doon hilibkii oo la qeybiyey iyou tegay baa layidhi markaasaa hashii madaxeedii oo ka baaqi ah yaa layidhi hashaa madaxeeda idiin haray qaata wixii kale waa la dhamaystay markaasuu hashi madaxeedii sanka intuu qabtay yuu qaatay baa layidhi sanka magacanta ka gishtay markaasaa ninkii waxaa lagu magacaabay anfunaaqa lagu magacaabay marka xumaan waay marka in ashcara birafcati اlmusamaa aw bidaacatihi falaqabun weeyaan wa ilaa haddii ab iyo umna laga hormarinin magaci wanaag iyo xumaanna ou ku tusinin fasmun weeyaan ka zaydin iyo wa camrin wa waida ijtamaca alismu hadduu la kulma isimkii maca laqabi wajaba waxaa waajiba fi lafsaxi sida fasiix haddaan qabano taqdiimu lismi isimka in la hormariyo iyo wa taakhiiru laqabi laqabka in la dib mariyo marka saasaa asal ah uma in kaana hadday yihiin mudaafayni labadoodi waa la idaafeey ka cabdilaahi zayn icaabidiin oo kale waay fiiri cabdullaahi waa mudaaf tarkiib isnaadi a waay zay oo isimkiiah waxuu noqday mudaaf laqabkiina mudaafou noqday zayn lcaabidiin liannahu zayn waa mudaaf alcaabidiina mudaafun ilayh aw kaana alwalu midka hore waxuu noqday mufradan wathaani midka labaadna mudaafan ou noqday ka zaydin zayn alcaabidiin oo kale waay zayd waa isimkii mufrad ou noqday laqabkiina murakab oo idaafi ah buu noqdo zayn oo alcaabidiin aw kaana alamru bilcagsi isimkii baa mudaaf noqday laqabkiina waxay noqotay maxaan ku iraahdaa mufrad ka cabdillaahi qufa oo kale wa isimkii waa mudaaf oo cabdullaahi qufana waxaa weeyaan waa mufrad saddexdaas midkood hadday noqoto wajaba waxaa waajibayo kownu thaani midka labaad inuu noqdo taabican lilawali midka hore mid raacsan fii icraabihi ka raacsan icraabse looga raacinayaa imaa imaa badalun minhu imaa calaa anahu badalun minhu calaa an badalun minhu buu ii yidhi aniga wa imaa calaa anahu badalun minhu in la yidhaahdo saas weeyaan annahu badalun minhu inuu badel ka yahay in la icraabo aw cadfu bayaanin calayh iyo in lagu bayaaniyo oo la yidhaahdo jaaa cumaru yaa yimid alfaaruuqu ahaa bayaan waay jaaa cumaru yaa yimid eh, alfaaruuqu yaa yimid bedelkii waay ayib alfaaruuq oo kale hadda sifo waa la icraabi liannahu jaaa zaydun alcaaqilu oo kale ay lamid tahay laakiin meelo kale hadda qufatu oo kale in lagu bayaaniyo ama laga badela mooye lama craabi karaa sifo marka calaa wasfihi marka qaarkeed sifo waa ku banaan tahay wa in kaana mufradayni haddaa yihiin ka zaydin qufa oo kale waaye iyo wasaciidi kursin oo kale falkuufiyuuna iyo wzajaaj oo min albasriina kamid eh yuujizuuna fii wajhayni bay banaynayaan axaduhumaa itbaacu laqabi laqabka in la raacsiya lilismi la raacsiya kamaa taqadama fii baqiyati alaqsaam oo la yidhah jaaa zaydun baa yimiday eh, qufatu ahaa oo laga bayaani la bayaaniyo ama jaaa zaydun baa yimid qufatu yaa yimid oo laga bedelo oo sidii horaa ku banaan wthaaniy idaafat lismi ila laqabi ina isimkii laqabkii loo idaafeey oo la yidhaahdo jaaa zaydu qufatin wa saciidu kursin in la yidhaahdo wa jumhuuru lbasriyiina yuujibuuna idaafata idaafadii waaba waajibinayaanoo saciidu kursin ra-aytu saciida kursin marartu bisaciidi kursin markaasuu yiri wsaxiixu lwalu saxiixana waxaa weya midda kuufiyiinta ay qaadato labada weji in lagu baneeyo bal intaas keligeed ma ahane walitbaacu aqyas in la raacsiiyo oo bedel ama bayaan loo raacsiiyo yaa ka qiyaasan oo min alidaafati bay ka fiican tahay walidaafatu akhar carabta isticmaalkeedana idaafada ku badan laakiin qaacidahan haddii la fiiriyo waxaa weeyaan itbaaca yaa wanaagsan waxay ku wanaagsan taha layidhi saciidu kursin saciidna waa waa calam kursinna waa calam kale lannahu laqabka min aqsaami alcalam ay kamid tahay oo hadda haddii la yidhaahdo faaruuq waa calam marka waxay u ekaanaysaa idaafatu shay ilaa nafsihi washayu laa yudaafu ilaa nafsihi sida looga cararo awgeed yaa waxay yidhaahdeen qoladan oo idaafada waajibiyeen saciidu kursin haddii la yidhaahdo saciidkia nakiro lagu awil ahoo musamaa kursin laleeyahay kursinna markaasay ayada caalamka noqonaysa marka alixtiyaaj ilaa hada taawiil waxaa ka khayr badan itbaaciya ka khayr badan ka qaacida ahaan waay laakiin isticmaalka waa ku badan yahayn idaafada wallahu alam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin